bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu la muxamedi wcla ali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cudata min lisaanii yafqahu qowlii yaquulu lmualifu raximahu llah wlkhabaru khabarku huwa khabarku aljuzu gobol weeyi aladii juskaasoo tatimu ay dhammaystirmayso bihi ay bisababihi isaga sababkii alfaa'idatu faa'ideedu ay dhammaystirmayso maca mubtadain mubtada la jirkii wa huwa khabarkii qismaani ayduu qismayni laba qaybood mid u saaxiib a weeyi mufradun mid mufrad ah weeyi wagayru mufradin iyo mid aan mufrad ahayn falmufradu mufradku naxu zaydun zayd qaaimun mid taagan weeyi wa zaydani labadii zayd qaaimaani laba taagan weeyi wa zayduna qaaimuuna weeyi wa zaydun zayd akhuuka walaalkaa weeyi wahayrulmufradi mufradka hayrkii imaa jumlatun jumlo weeyi jumladaasoo ismiyatun ismiye loo nisbeeyey naxu zaydun zayd jaariyatuhu ay jaariyatu zayd zayd jaariyadiisu daahibatun mid tegaysa weeyi iyo wa qawlihi tacaalaa wa qawlihi tacaalaa wa qawluhu tacaalaa midkaan idhahda wa qawlihi limaada ya waaya zaydun jaariyatu daabia ku cadfanta naxwi loo idaafeeyey sooma waay waanaad matniga de fahmi kartaan walibaasu taqwa alla ka cabsiga hugiisa dalika libaasu taqwaha khayrun isagaa ayaa khayr badan oo wanaagsan iyo wa qawlihi tacaala qul waxaad tidhaahdaa huwa shanigu allahu alle axadun keli weeye ima jumlatu juml inuu yahay jumladaasoo ficliyatu ficliya loo nisbay naxu zaydun zayd qaama waxa kacay abuuhu ay abu zaydi zayd aabihi iyo wa qowlihi tacaala warabuka rabbiga yakhluqu waa abuuraa maa ay ladii ka yashaa yashaahu u doono alla yaqbidu isagaa waa cidhiidhiyaa wayabsudu waana ballaadhiyaa allahu alla yatawafa isagaa yaa oofsada alanfusa nafaha iyo wa imaa shubhi jumlati shubhu jumla inuu yahay wa huwa shubhi jumluhu shay laba shay weeyi addarfu daraf weeyi wljaaru wlmajruuru weeyi jaariyo majruur fadarfu darafku naxu zaydun zayd cindaka i kaainun cindaka agtaadu ahaaday weeyi wasafaru safarku kaainun wuxuu ahaaday qadan berri iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala sarreeyo qowlkiisa warakbu iyada oo safarku asfala meel hoosayn badan uu ku sugan yahay minkum idinka idinka hoosaysa wljaaru wlmajruuru jaariya majruurkuna naxwu zaydun zayd kaainu wuxuu ahaaday fi daari daarta dhexdeeda weeyi iyo wa qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa alxamdu mahad oo dhani lilaahi ay kaainu lilah ilaahay u ahaatay wayatacalaqu waa tacaluqa addarfu darafku waljaaru walmajruuru jaar iyo majruurku idaa waqacaa marka ay dhacaan labadoodu khabaran khabar xaale ay yihiin bimaxduufin bay ku tacaluqaan mid la gooyey xadfan goyn xadafkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiiba taqdiiruhu maxduufka haddii hala keena laydhaana ama taqdiiruhu ay taqdiiru lmaxduufi maxduufka taqdiirkiisuna kaainun weeyi aw mustaqirun weeyi tanbiih maadada haddee uu ka daba dhaco ismi mansuubi weligii xaaluu noqdaa jeebada gashashakyagalumine saasaa culimadu odhan jireen walaa yukhbaru la khabri maayo bidarfi zamaani darfu zamaanka can daati daata lagaga khabri maayo oo falaa yuqaalu la odhan maayo zaydun zayd kainu wuxuu ahaaday alyawma maanta wainamaa yukhbaru waa un la khabri bihi darfu zamaanka can ilmacaani macaanida ayaa lagaga khabri naxwu asawmu sawmku kaainun alyawma maanta ayuu ahaaday wasafaru safarku kaainun qadan berri ahaaday wa qawluhum ay wa qowlulcarabi carabta qawlkooda ay yidhaahdeen allaylat alhilaalu ah, allaylata caawa ayay ahaatay alhilaalu bishru muawanu waa la awilaya waa la awilaya wayjuuz waxaa banaan tacadud lkhabari khabarkii inuu tacadudo ayaa banaan naxwu zaydun zayd katibun mid hadalka nafriye wey katibun waan qoraha ohan maanta loogama jeedo qoraal katibun mid hadalka nafriye weeyi ah, shaacirun gabayaa weeyi iyo waqawlihi tacaala allah subxaanahu watacaala sarreeye hadalkiisa wahwa rabbi alkafuuru allaha dembidigi dhaafo weeyi alwaduudu allaha kalgacalka badan weeyi ee addoommadiisa muminiintaa jecel dul carshi allaha carshiga u saaxiibkaa weeyi almajiidu allaha sharaftale weeyi facaalun weeye rabbi kii samayn badan lima ay liladii ka yuriidu an yuriiduhu doono waqad yataqadamu inuu soo hormaro ayaa la arkaa cala lmubtadai mubtada inuu ka soo horeeya ayaa la arkaa khabarku jawaazan ay taqaduman banaanid taqadumkaasoo jawaasan ay daa jawaasin banaani u saaxiiba naxw fi daari daarta dhexdeeda ayuu ku sugnaaday zaydun zayd wa wujuuban ay wa taqaduman soo hormarid taqadumkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiiba naxw ayna makaankee ayuu ku sugnaaday zaydun zayd wa inamaa cindaka agtaada waxa uunoo ahaaday zaydun zayd iyo wa qawlihi tacala allah subxaanau wa tacala qowlkiisa am calaa quluubin ay bal ala quluubin qalbiyo dushood waxaa ahaaday aqfaaluhaa qufladeeda iyo wanaxwu iyo wanaxwu qawlika odhahdaadiiyo wixii lamid aa ah fi daari daarta dhexdeeda waxaa ku sugnaaday rajulu nin waqad yuxdafu in la xadfa ayaa la arka kulun mid kastoo min almubtadai mubtadii kamida ah walkhabari iyo khabarkii xadfan xadaf xadafkoo jawaasan idaa jawaasin banaani u saaxiiba naxwu salaamu nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato qawmun ay antum idinku qowmun qoom ayaatiin qoomkoo munkarun aan la ay salaamun waa ka soo qadare nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato antum idinku qowmun qoom ayaatiin qoomkoo munkaruun aan la garanahayn wayajibu waxaa waajiba xadfu lkhabari khabarkii in la xadfo bacda lowlaa lowlaa dabadeed naxu lowlaa antum idinku mawjuuduuna kuwa jira haddii aydaan ahayn haddii aydaan ahaan lahaydeen lakunaa waxaanu ahaan lahayn muminuuna muminiina muminiin baanu ahaan lahayn ey lowlaa antum idinku mawjuuduuna kuwa jooga oo jira haddaydaan ahayn lakunaa waxaanu ahaan lahay muminiina wa bacda alqasami ay wayajibu waxa waajiba ah, xadfu lkhabari khabarkii in la xadfo bacda alqasami qasamka dabadi qasamka asariixi cad naxw lacamruka xayaatadaada iyo baaqi noqoshadaada ayay qasami dhaartaydu ahaataye inahum ayagu la fii sakratihim waalidooda ayay yacmahuuna ku taradudayaan ay ku noqnoqonayaan ay lacamruka qasami waayo wyajibu waxa waajiba xadfu lkhabari khabarki in la xadfo bacda waawi lmaciyati wowda waawi maciyada la ydhahda dabadeed naxu kullu saanicin mid kastoo wax sameeya iyo wamaa sanaca ay wa sincatuhu waxa uu sameeyey maqruunaani laba la xidhiidhiyey weeyi wa qabla alxaali ay wayajibu waxa waajiba xadfu lkhabari khabarki la xadfo qabla alxaali xaalada ka hor allatii xaalada oo laa tasluxu aanu suubanayn an takuuna inay ahaato ee hiya xaaladu khabaran khabar inay noqoto naxwu qawlika oo dhahdaada iyo wixii lamid a darbii garaacayga zaydan zayd aan garaacay qaa'iman xaalow yaa mitaagan ay idaa kaana qaa'iman waaya ma badna culima insha allah waan soo khulaasayn doonaa kolley habeenka sabti janis baan haysanaa in yar hala sabro khabarka tacriifkiisa wuxuu inagu yidhi ma badne waa aljuz aladi tatimu bihi alfaa'idatu maca mubtadain intaas baad iska xifdiyaysaa waa juska ay faa'idadu ku dhamaystirmayso mubtadaha la jirkiisa markaa mubtada markaynu nidhi maxay naga baxaya dee faacilka bay naga baxaya oo qaama zaydun marka aynu nidhaahno dee faa'ide ayaa xasiishay laakin ma macal mubtadayba maya waa maca alficli naaibu faacilkina waa la mid naaibu faacilkina waa la mid ka soco khabarkii isagu waa ka khabarkii haddaba labaa loo qaybiya mufrad iyo hayru mufrad mufradka waxaynu soo marnay laba baab laba baabaan soo marnay saddex baab saddex baab baynu soo marnay saddex baab maxay ahaayeen baabulkelima maxaa la idhahdaa maa yultafadu bihi mara waaxida waa wax mar keliya lagu hadlo baabulcraabna muxuu ahaa maa laysa musanan walaa majmuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sita baabulcalamna muxuu ahaa ma laysa murakaban baabkana waa kii afraad soma waxaa la ydhahdaa ma laysa jumlatan walaa shabiihan bijumla waa waxaan jumlahan jumle mid shabahan ahayn mid keliya inoo dhiman mufradku marka wuxuu leeyay anta shantaa baabu maraay waa baabula iyo baabulmunaada iyagana maxaa la ydhahda ma laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waa inaad iska qaydido meel aad ku xidhatid ayru mufradkii mufradku haddaba wuxuu kugu tusaaliya zaydun qaaimun azaydani qaaimaani iminka azaydani waa azayduna qaimuna de zaydun waa jamac lakin baabkan maxaa loo yaqaana dee mufrad baa sheekh loo yaqaana mayna basidayn zaydun akuuka akuuka waa maxay waa ismun min alasmaa alhamsa lakin maxaa loo yaqaanaa ya de waa mufrad wey waa mufrad wey hayru mufradkuna imisaa marka ugu horeysa laba loo qaybinaya inuu jumle yahay iyo inuu shubu jumle yahay jumladiibuu laba inoogu qaybiyey jumla ismiya jumlada ismiyadii waa maxay jumlada ismiyada waa la ma tarakabat min mubtadayn wakhabari mubtadiye khabar hadday iskaga timaado jumla jumla ismiya la dhahda daabitkeedu waa inta jumlada ficliyadana maxaa la dhahdaa ya maa tarakabat min ficlin wa faacilin aw naa'ibi faacilin waata iskaga timaada ficil iyo faacil ama ficil iyo naa'ibi faacil taana maxaa la dhaha jumla ficiliya la dhahda mayna basid ahayn markaa jumladii waa labada jumla ismiya tusaalayaasheeda wuxuu kugu tusaaleyay zaydun jaariyatu daahiba walibaasu taqwa dalika khayr iyo qul huwa allahu axad intaasu kugu tusaaleyey jumlada ficiliyada wuxuu kugu tusaaleeyey zaydun qaama abuuhu iyo warabuka yakhluqu maa yashaau aayadaha badan ayuu kugu tusaaleey icraabka waa iska basiide mayna basid ahayn icraab kitaabkan u idin qoraya insha allah idinkaan soo eegagan doono laakiin waxaan baraarujinaynaa u fiirsada jumladu markay khabar dhacdo laabuda min raabitin in raabit la helaa lagama maarmaana raabit ya ku xidhayo mubtadaha in la helo ayaa shardiya laakiin waa haddii ayna ahayn jumlada dambe waa haddii ayna ahayn nafs mubtada mubtadaha hore laftiisa haddii ayna ahayn ayay raabid u baahanaysa rawaabida way fara badan tahay waxaa kamid a waxaynu ka tilmaami doonaa afar afar afartaa waxa ugu horeeya damiir damiir baa ugu horeeya cashirkeen tusaalaha ugu horeeya weeyaan zaydun jaariyatuhu daahibatun ka warama damiirka weyan raabidki jaariyatuhu damiirka ku jira weeyaan ka labaad waa ismu ishaare wa libaasu taqwa dalika dalika waa mubtada labaad aayo raabidka isku xidhaya waa ismu ishaara meel kastood ku aragtid aayadan un ha ilaashanine meel kastood ku aragtid hadda ismu ishaare aragtid mubtada horena lasoo sheegay mubtadaha dambe waxa isku xidhaya ismu ishaarahaasu noqonaya haye labadaasu ka tilmaamay soo ma waxa kale oo uu noqon karaa culimay wuxuu noqon karaa icaadatu lmubtaday bilaf alqaaricatu malqaarica alxaaqatu malxaaqa waa icaadatu lmubtaday bilafdihi mubtadi baa laftigiisa lagu soceliya alqaarica maadan waa maxay waa mubtade labaad alqaaricatu dambe mubtadiye hore laftigiisa lagu soceliye mana ya marka muxuu noqonayaa muxuu noqonaya de icaadat mubtaday bilafdihi mayna basidayn ka afraad waa alcumuum waa alcumuum zaydun nicma arajulu zaydun nicma arajulu jumladan dambe inay raabi inay noqoto eh, khabar raabidka isku xidhaya muxuu yahay waa alash ashan jinsiya la dhahdaa zayd muxuu kamid yahay arajulu ashan ku jirta ku dhacaya da cumuumkaasu kamid yahay sooma cumuumkaasu soo gudagelaya marka afartaa weyaan afartaasuna iska xifdiya afartaasi waa maxay ima an yakuna damiiran wa ima an yakuna isma ishaarati wa ima an yakuna icaadat lmubtaday bilafdihi iyo wa ima an yakuna alcumuum inuu cumuum yahay intaa mid kamida weeyaan ama haddii uu noqdo jumladu hadday nafsalmubtaday noqoto xagga macnaha lam taxtaj ilaa raabitin waa sida qul huwa allahu axadun aw raabikeyga hadda kana guram hadaroos qul huwa allahu axadun aw raabidkeygi ya raabid lama baano sheekh limaada liana nafs mubtaday mubtadaha laftiisu lianaha nafs mubtaday fi lmacna waa mubtadaha hore ee huwaa allahu axadunta dambe ila jumladaasa khabar dhacayse mubtadaha hore ee huwaa laftiisa wey xagga macnaha waayo huwa waa shacni baa loo jeeda bimacnaa shacni baa loo jeeda damiirkaasi damiiru shacniguna mar kasta wuxuu u noqdaaba waxa ka dambeeya isaga waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya noqonaya haye markaa jumladu hiya nafsu shani weya markaa macnuu muxuu noqonayaaba ay ashanu allahu axadun markaa wax raabido may u baahan tahay hadday jumlada dambe ee khabarka noqonaysaa nafsalmubtaday noqoto fi lmacna shardi ma ubaan ma u baahan tahay raabid la markay raabid laakiin u baahanaysaa waa markayna ahayn afartaasaana rawaabid noqda ka socode shubir jumlihii baa ku yimid shubir jumlo waa laba dharaf iyo jaariya majruur dharaf iyo jaariya majruur mayna basidan culimo waa dharaf iyo jaariya majruur wey hadaba darafkaasi kitaabka mutamimka kawaakibka xagg hoose idinka qoraye waxaa loo shardiyaa ina haayaad ahayn haayaad sida qablu iyo badu iyo fawqi iyo taxtu iyo kuwa inayna ahayn waliba qablu iyo badu iyo waxay maraan dhowr meelood bay maraan hal goor bay mabni yihiin saddex goorna waa mucrab kitaabka qadriga inu caadi ugu tegi doonaaye xaaladani waa marka ay yihiin idaa xudifa mudaafu ilayhi wanuwiya macnaah marka mudaafu ilayhigooga ila idaafay laazimaana la gooyo macnihiisiina la niyoodo markaasi noqon maayaan iska ilaaliya damaana lagu binaya waana la binaya damaa lagu binaynaya so taasi basiid ma markaa shiku jumluna waa darafiya jaariya majhuur weeyaan wuxuu kugu tusaale zaydun cindaka zaydun waa mubtadada cindakana waa khabarkii haye wasafaru adan asafaru waa mubtada adana waa darfu zamano waad garanaysaa waa rakbu waa mubtade asfalana waa darfu makaano waa khabarkii weeyi jaariya majhuurkuna wuxuu ku tusaaleeyey zaydun oo mubtada fi daari jaariya majhuurkaasa khabarkiya alxamdu lilahi alxamdu waa mubtada lilahi jaariya majhuurkaasa khabarkiya mayna basiidaan culimo wax adag ma jiro wuxuu ku raaciyey masaleah darafki iyo jaariya majruurku markay khabar dhacaan mutacalaqay ku tacaluqayaan waajib baa loo xadfaa ma khabarkao keliya yahayn la waxaynu soo hormarnay aldarfu wاljaaru wاlmajruuru idaa waqacaa khabaran aw xaalan aw صifatan aw silatan eh, mutacalaqoogu muxuu noqdaa waajib lxadaf u noqda afartaa goorba kitaabka awelkiisaan ku sheegnay bilowgii ugu horreyy soo sameen waay haddaba waxay ka siman yihiin waajibulxadafkaas bay ka siman yihin iska ilaaliya marka waajibulxadafkaasay ka siman yihin waayo waaynu soo hor waxay noo soo hormartay jaariyo majruurka iyo darafku inay noqdaan silo silo ma noqdaan way noqdaan laakin mutacalliqoogu markaa muxuu ah maxduud laakin muxuu ah ficil istaqara markaasaa laga soo rabaya de horeynu uso marna waa qawaacida iska ilaaliya jaariyo majruurka iyo darafku hadday silo noqdaan mutacalaqoogu wuxuu noqdaa ficil istaqaraa la soo qadarayaa waa ficil marka waa ficil weeyaan ama inta kale soo hadhay muxuu noqonayaa ismu iyaga noqonaya ismu noqonaya kown buu noqonaya kownkaasna waa kown caama yidhahdaan kownka caamka ana waxa lagu khulaaseeyaaba waa lix habata kaana xasala istaqara waqaca wujida kown caama haddaad maqashid waa lixda ya intaa mid kamid unbaa lagu tacalujinaya kaana waa kaain istaqara waa mustaqir baad odhanaysaa de saasaad odhanaysa mi saasuu ku tacalluqaya aye habata waa haabit aye waqaca waa waaqic aye xasala waa xaasil aye wujida waa mawjuud mana ba sidee kownka caamka lagu sheega markasta la kown caama lagu tacalujiya waaba lixdaasu intaasuna xifdi intaba insha allah waad qaban doontaa waa inta ka soco halkan wuxuu kuu sheegaya qaacidu ku sheego wuxuu ku yidhi waa qaacido walaa yubaru bidari zamani an daati daru zamaanka daata lagagama khabro duruuftu waa imisa makan iyo daru zamaan haddaba darafku hadduu darfu makaan yahay waxa lagaga khabraa mubtaduhu ama ha ismu daat ama ha noqdo ismulmacni ha noqdo ismu daat waa maay waa wax daatalo istaagi kara de ismumacnuuna waa waxaan waxaa lahayn sooma haddaba darafku hadduu darfu makaan yahay mubtaduhu ama ismu daat ha ama ha noqdo ismulmacne khabar wuu noqdaa tusaale zaydun cindaka zayd ka waran waa ismu daat waa ismu daat cindi waa maxay waa darfu makaan wa rakbu safar baa layidhi safarku waa ismu macna soo ma asfal waa maxay waa darfu makaan waa lagaga khabray marka isagoo darfum isagoo ismu macnaana waa lagaga khabray isaga oo ismu daat ana waa lagaga khabray zaydun khalfaka zayd waa maxay waa ismu daat khalfa oo darfu makaana lagaga maxaana lagaga qabray darfu makaan baa lagaga qabray markaa darfu makaanku khabar waa noqdaa ama mubtaduu ismulmacno ha noqdo ama ismudaat ha noqdo ma adko culimaya ma adko haye laakiin maxaa noo yimid qaacidadan waxay kuu tilmaamaysaa darafku hadduu darfu zamaan yahay mubtadaha khabarka wuu noqon karaya waa markuu yahay ismulmacnaha ismudaat ma noqon karo waayo faa'idahan jirin zaydun alyawma ka waran zaydun zayd alyawma maanta ya waxa weeyaan kuma khasismayo oo waxa weeyaan kuma kuma taksiisoobayo kuma gaaroobayo waxa weeyaan ismudaadku maxay dee darfu zamaan zaydun alyawma kolkaa wax faa'iido oo laga heli karaa waxa weeyaan ma jirto markaa zaydun alyawma saa lama odhan karo oo ma odhan kartid zaydun oo ismudaat ah ayaan kaga khabray alyawma oo darfu zamaana banaanaan mayso qaacidadu waa maxay walaa yukhbaru bidarfi zamaani can iddaati waa qaacida xifdi waayo waxaad ka warantaa maxaad odhan kartaa laakin asawmu alyawma asawmka waa maxay waa ismu lmacna yowmna waa maxay waa darfu zamaan markaa sawm maadaama ismu macno u yahay yowmna uu yahay darfu zamaan waa sax isagu saxiix walala asafaru hadan safarku waa ismulmacna soo ma hadanna waa maxay waa darfu zamaan waa saxdi waa tii loo baahnaa waxaad ka warantaan waaye allaylata alhilaalu allaylata alhilaalu allayla waa maxay waa ismu daat waa ismu daat Uh, alhilaal baan ujeeda waa ismu daat cafwan allayltana waa maxay waa darfu zamaan wa sawkan kaga khabray sota carabtu sa yidhahdeen waa la awilaya sheekh maxaa lagu awilaya waxaa lamid ah alyawma khamrun ya khamrad waa maxay waa ismu daat yoomna waa maxay waa darfu zamaan maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynaya waa la awilaya waxaa lagu awilaya ismulmacno ayaa lasoo qadaraya ismulmacnahaana ismu daadkana loo idaafaynaya macnihi muxuu noqonaya allaylata ru'yat lhilaali alyawma shurb lkamri saasuu noqonaya minaba sidan alyawma shurb lkamri allaylata ru'yat lhilaali ru'ya markaa waa maxay ya waa ismul macna shurbigu waa maxay waa ismul macna soo ma markaa eeg mayna sax noqon marka maxaan kaga khabarnay marka darfu zamaankiida ismil macnaan kaga qaban marka ismidaadka kama inaan khabrinba saasaa loo awiliyay haddaad aragtaan mala waktiga nagu dheeraaday waa yahay tacadudulkhabarku wuu banaan yahay tacadudulkhabarku wuu banaan yahay zaydun katibun shaacirun baad odhan karta wuu iska banaanaa khabarku wa akhbaruu bitnaini aw biakthara can waxidin kahum suraatun shucara iska adkaysta caawa can waxidin kahum suraatun shucara wuu tacadudi karaa alifyuna saasuu idhahdaa zaydun katibun shaacirun sababtu maad garanaysaan sababtu waxa weeyaan khabarku waa nacti oo kale weeyi shayga keliyana waxa banaan in lagu nactiyeeyo nacti keliya in ka badan oo tidhahdid jaaa zaydun alkatibu ashaaciru inaad tirada way banaan tahay khabarkiina maadaama nacti oo kale xagga macnaha u ka yahay isna wuu iska tacadudi karaa waa mid labaade khabarku waa xukun khabarku waa xukun wa shay lwaaxidu yajuzu wshay alwaaxid yajuuz an yuxkama calayhi biakara min xukmin shayga keliyana waxa banaan xukun keliya in ka fara badan in lagu xukumo ayaa iska banaanba dee maadaama khabarki uu xukun yahay aayadan qur-aankiina waa inoo daliil shan khabarba weeyaan huwa waa mubtade alkafuur waa khabarkii koowaad alwaduud waa khabar haaniya dhulcarshi waa khabar thaalita aye almajiid waa khabar raabica facaal waa khabar khamisa shan khabar maynaan waka saasuu tacadudi karaa marka waa shan khabar weeyaan halkaa maxaynu kaga baxnay khabarkiina inuu tacadudo oo axkaamtiisa ka mid tahay waqad yataqadamu cala mubtadi mubtada inu kasoo hormaro ayaa la arkaa haddaba eeg waxaanu soo hormarnay mubtadu khabarka inuu kasoo horeeyo afar gooro waajiba soo mahayn waktiga inagu dheeranaya anuun baa sheegaya dibid iyo xasuusinaya maxay ahaayeen an yakuna almubtadau mima lahu sadru lkalaam mima lahu sadaarat lkalaam sida man abuuka oo kale maxaa kaloo ahaa markay macrifatan yihiin maxaa kale ay ahaayeen markay mutasaawiyen yihiin maxaa kaloo ay ahaayeen markuu markuu khabarkii noqdo ficil damiir u noqonayo sida zaydun qaamo oo kale sida zaydun qaamo oo kale waxaa waajiba afartaa gool mubtada in lasoo horreysiiye ayaa waajiba soo basiid maaha afartaa xifdiya waa qawaacide ka soco haddaba mubtadihii wuu soo horeynayaayo khabarka jawaazan buu ka soo horeynaya fi daari zaydun daarta zayd baa ku jira eego fi daari zaydun zaydun fi daari iyo fi daari zaydun calaa xaddin sawa waa isku wax mancinayaa ma jiro haddaynu inaynu nidhaahno zaydun fi daari saxiix wala lah laakiin taqadumka uu soo hormarayaa mararka qaarkood wujuub noqon kara wujub wujub noqonaya maxaynu haynaa mubtadi in lasoo horeysiiyo oo waajiba maxaa kaloynu halkan ku haynaa khabarkii in lasoo horeysiiyo oo waajiba waa qawaacida iska ilaaliya waa afar masalo iyaduna waxyaalo badanna way tilmaamaaneen lakin afar baan sheeginaya afar baan sheeginaya afarta tusaalayaashiibuu inoo qoray laakiin qaacid ahaan inoogumu sheegin waa markay saa saayin inama odhan ayna zaydun inamaa cindaka zaydun am calaa quluubin akfaaluha fi daari rajulun afartaa tusaale weeyaanba afartan tusaalaan qawaacidiinana marka maxay ayna zaydun waa an yakuna ah, idaa kana ah, an yakuna alkhabaru mima lahu sadru lkalaam khabarkii haddii u noqdo waxyaalaha sadaaratlkalaam kale in lasoo hormariyo ayaa waajib noqonaya sida ismu istifhaamka oo kale iminka ayna waa maxay waa ismu istifhaam waana khabar maxaa waajiba marka inuu soo hormaro ayaa waajiba de haddee dib loo dhigo dibdhigaasi muxuu ka anfiyayaa sadaaradii de sadaaradii markaa ka koowaad waa maxay an yakuna alkhabaru mima lahu sadru lkalaam soo haliga ma haysaan ka labaad an yakuna mubtadau maxsuuran fiihi mubtaduhu waa in isaga lagu xasroomayo oo lagu koobmayo eeg mubtadii waa maxsuuru fiihi khabarkiina waa maxsuur inamaa cindaka zaydun agtaada waxa uunoo a zayd iminka eeg cindi waa maxay waa khabarkiie waa maxsuur waa la xasriyey oo waa la koobay zaydna waa maxay waa maxsuuru fiihigii lagu koobmayo weyan ya marka agtaada cidda joogtaa waayo waa zayd un inamaa cindaka kolkaa inamaa waa adaatu xasri cindana waa khabarkiio soo taqadumay zayduna waa mubtadi o maakhara imise suuraan haynaa labaynu haynaa suurada saddexaad waxa weeyaan ida tasala ida tasala bilmubtadai damiirun yacuudu cala alkhabari waa marka mubtadaha ula xidhiidho damiir u noqonaya khabarka am calaa quluubin akfaaluhaa akfaalu waa mubtadi o maakhara akfaashan iyo unoqon haadan iyo unoqonaysaa quluubta quluubta unoqonaysa waa khabarki wax kamid a sooma haye maxaa la samaynaya marka hadday aqfaaluha soo hormarinayn maxaa dhalan lahayd cawdu damiiri ilaa mutaahirin lafdan warutbatan wadalika laa yajuuz qaacidadaasaa meesha timiday sidaa aawada khabarka in la soo horisiya waajiba imise suuraan hayna saddex suurada afraad suurada afraad an yuuqica waa idaa wuqica takhiiru lkhabari fii labsin dhaahirin abarka haddee dib loo dhigo dibudhigaasi wuxuu keenayaa dheehgal cad oo maxaa dheehgelmaya khabarkiibaa sifo u ekaanaya khabarkiibaa sifo u ekaanaya an yuuqica takhiiru lkhabari ama idaa wuqica takhiiru lkhabari fii labsin daahirin waa qaacidada tusaalaha afraad tusaale ku fahmaysaaye qaacida waxaynu soo qaadanay ila tahay ahayd jumalka ana aljumala idaa waqacat ljumalu wa shibhu ljumali bacda nakiraati sifaatun waa qaacido jumlooyinka iyo jumluhu haddii uu dhaco nakiro dabadeed muxuu noqdaa sifay noqotaa sifay noqotaa haddaba halkan eega haddaynu rajulun soo horraysiino fi daarina aynu dambaysiino khabarkan fi daari eega aynu ka dhigna wuxuu u ekaanayaa sifo rajulun nin rajulka oo fi daari muxuu u ekaadaba sifa u maadaama iltibaaskaasi uu yimid iyo dhehgalkaasi in lasoo horraysiiyaa waajiba mayna basidayn marka waa afartaa suura afarta suura waa maxay an yakuna alkhabaru mima lahu sadru lkalaam mima lahu sadru lkalaam ka labaadna waa maxay an yakuna almubtadau maxsuuran fiihi ka saddexaadna waa maxay an yatasila bilmubtada'i damiiru yacuudu cala alkhabari idaa wuqica ta'khiiru lkhabari fii labsin dhaahirin afartaa goor waxaa waajiba mubtada in lasoo horumariyo ka soco waqad yuxdafu kulun min almubtada'i walkhabari jawaasan mubtadiye khabarkii mid kastoo kamida jawaas ahaan baa loo goyn karaa way banaan tahay salaamun khabarkii baa ka go-an qawmun mubtadii baa ka go-an intaba waa ka soo qadaray salaamun calaykum antum qawmun munkaruun waa labadoodii go-an soo ma aragna ka soco haddaba waxaa waajiba bu yidhi khabarkii in la gooyo halkaa sheekhu wuxuu ka tegey masala lilikhtisaar de ardayga u gaabinayaa mubtadihii oo la goynayo iyadna waajib loo goynayo waayo waxaynu haynaa mubtadihi oo khabarka ka soo horeeya afar masalo mubtadkhabarkii eh, oo mubtadaa ka soo horeeya afar masalo waxaan baraarujinaynaa mubtadihii oo la gooyey afar masalo oo waajiba afar masalo oo waajiba ma arkaya waxa weeyaan idaa ubira binactin maquucin haddee khabar looga dhigo nacti maquuca mubtadaha in la gooyo ayaa waajiba liaradi madxi aw liaradi dami aw liaradi tarahum oo sababta loo goynaya waa maxay waa ammaan ama waa dhaleecayn ama waa unaxariisasho tusaale marartu bizaydin zayd baan soo maray kitaabkiin u qorya idinka waaba zaydkii alkariimu iminka alkarim so nacti ma alkarimu marka waa maay alkarimu waa maay waa khabar iminka waa khabar waa nacti maqduuca natigii kiisii hore laga goyday waa nati maqdu mawsuufka hore laga goy alkarimi in la dhaabaya soo ma waa la qadciyey waa la godo waa la rafciyey soo ma aragti maxaa la samaynaya huwa alkarimu mubtada halkaan ku go-an waa maxay waa waajib waa isagiiyo bilmadxiya liarad madxi loo gooyey liaradi dami iyadoo loo gooyana waa maxay marartu bibakrin allaimu huwa laimu weeyaan isagiiyo loo goy litaraxum waa maxay marartu bizaydin almiskiinu huwa lmiskiinu marka waa maxay masalada koobaad wa idaa ubira binactin maqطuucin ligarad اmadxi aw ligarad اdami aw ligarad ataraqi waa maslada koowaad maslada labaad idaa ubira bimaqsuusin bidmin aw bimadxin cala axad اlwajhayn waa marka lagu khabro masuus masuus shay oo nicmo iyo bise iyo waxa la yidhaha waa maqsuusun bidami waxa ka dambeya ama maqsuusun bilmadxi cala axad alwajaynti waa maxay laba qowl baa ku banaan markaynu eegaleenahay nicma rajulu zaydun zaydun taa laba wej baa inoogu banaan inaynu ka dhigno mubtade khabarkiisina iyo jumladan hore taqadumtay raabidkuna waa maxay nicma rajulu cumuumka dhaad iminkumaan soo sheegeynin waa cumuumkaa soo haye iyo inaynu nidhaahno maahe waa khabar waa khabar mubtadihiisina u gaanya oo la idhaahdo almaqsuusu bilmadxi zaydun almaqsuusu bidami he bakrun inaynu nidhaahno markaa markaynu nidhaahno waa maksuus mubtada mubtadihii waxaa loo gooyay waajibulxada weeyaan waajibulxada weeyaan waa calaa axad ilwajihataan kuli soo laba ima haysaan maslada saddexaad maslada saddexaad waa idaa ubira biqasamin sariixin qasam cad oo dhaarnimo ku cad marka lagaga khabro weeyaan tusaale fii dimmati laafcalanna kada fii dimmati waa qasam sariixa soo ma fii dimmati yamiinun fii dimati mihaaqun fii dimmati cahdun laafcalanna kada mubtadi maxaa loo gaya markaana waa waajib lxadaf ta u dambaysa ma ad ka sheekhe waa idaa idaa ubira oo marka lagu khabro bimasteri master masterkoo jia bihi lala yimiday bedelan isagoo bedelkaa min lafdi ficlihi ficilkiisa lafdigiisi isagoo bedelkaa master lala yimiday ayaa khabar looga dhigay tusaale sabrun jamiilun baad iska tiri sabrun jamiilun maxaa go-an mubtade sabri sabrun jamiilun ficilku naakirayana waa maxay waa isbir oo kale weeyaan afartaa gool mubtadii waa waajib lxadaf weeyi ka soco khabarkiina afar gool buu waajib laxadaf yahay afartii goorba sheekha inoo qoray bacda lowlaa baa la xadfaa lowlaa antum lakunaa muminiin lowlaa waa xarfu imtinaacin liwujuudi shayin biwujuudi hayri antum waa mubtade laamka waaqicatun fi jawaab waayahay kunaa muminiinna wa jumladaas waa maxay de waa kunnuunka halkaa ku idqaaman waxa weya waa ismigeedii muminiinna waa khabarkeegii khabarkiina waa maxduufo waa waajibulxadaf wuxuuna soo qadaray sheekhu mawjuuduuna kitaabka qadrigiisa si kale u qadari doonaa insha allah waynu arki doonaa wa bacda alqasami sariix lacamruka laamkani waa laamu ibtida la dhahdaa camru waa mubtada khabarku u goan yahy lacamruka qasamiy weeyaan qasamidaas ayaa ah waxa weya khabarkii oo go-an wa bacda waawilmaciyati wowda waawilmaciya la dhahdo wowdan waa waaw lcaadifa maxaa kaloo faaidinaysaa musaaxa bay faaidinaysaa kullu saanicin kullu waa mubtade saanicna waa mudaaf iley wamaa wow waa xarfu cadaf weli musaaxa bay faaidinaysaa haye maadaasi waa masteriya sanaca waa ficil maadi faacilkii waa damiir mustatiro maada unoqonaya haye jumladan la xariraya waxaa lagu cadfaya masterkan la awilayo waxa weya kan horeya lagu cadfaya oo muxuu noqonayaa kullu saanicin wa sincatuhu maqrunaani saasay noqonaysa marka khabarki waa maqrunaanka dambe go-aan weyaan maqrunaanka dambe go-an wey waa bacda waawi lmaciya wa qabla alxaali xaalada ka hor allatii xaaladaasoo laa taslixu aanu suubanayn an takuuna khabaran inay khabar noqoto tusaale darbii garaacayga zaydan zaydan garaacay qaa'iman baad iska tiri iminka eega darbi waxa la haa waa meelaha loo yaqaano masderun mudaafun lifaacilihi watumima limafcuulihi yadaasi waa faacilkiisi oo loo idaafeeye masterkeed zaydana waa mafcuulkiio lagu dhamaystiray qaa'iman oo xaalaa yaalla xaaladani suuragal maaha oo uma suubato inay khabar noqoto sidaa aawadeed khabarkii waa maxduuf waana waajibulxadar sababta ugu suuban sababta ugu suuban weyde waxa weeyaan lana alkhabra waصfun fi lmacna khabarku xagga macnaha wasfi buu ka yahay soo ma wasfi buu ka yahay haye wadarbu laa yusafu biاlqiyam darbiga ma lagu tilmaama ma lagu sifayn karaa ma lagu tilmaami karaa darbi joog istaag ya laguma tilmayn kar laguma tilmaami karo sidaa aawada khabarkii waa maxduuf marka maxaa la odhanaya darbi garaacayga zaydan zayd aan garaacay xaasilun soo qadar mid xasilay weeyi idaa kaana markii la helay kan waa tam imika idaa kaana markii la helay ay huwa zayd qaaiman xaalu yahay zayd mid taagan markaa qaaiman xaalaynu ka dhignay khabarkiina horteed baynu qadarnay afartaa goor ayuu noqdaa maxay waajibilxadar khabarkuna culimada khulaasadiisu maxay noqotay waxaynu haynaa mubtadihiio afar goor loo soo taqadumiyey waajib khabarkiio afar goor loo soo taqadumiyey waajib mubtadiyo afar goor waajib loo gooyey khabarkiyo afar goor waajib loo gooyey lix iyo toban masle weeyaan sooma lix iyo tobankaas ka hidi wallahu aclam subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk